رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد موانع التكليف قال المصنف رحمه الله للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه baabka kan waxay ahayd shalaba in aanu run ahaantii dul marno oo aanu raacinno qeybtii aanu gudaha kaga jiray laakiin sababta aan u dibdhigaa waxay tahay waxaan rabnaa in aan baabka kan kooban aanu ku barano tadbiiqaat fiqhiya oo muhiim ah maxaa yeelay waxaa dadka loo fatwoodaay badanaa saddex arrimood bay ku dul wareegaan ma ogeynu jaahil baan ahay waan halmaamo lama socon oo waqtigiibaa i dhaafay waa lay khasbo oo wax aniga iga yimid maaha markii aan wax furayay iyo waxaan rabnaa marka tadbiiqaadka fiqiga ah in aan ku dul dejinno iyadoo diraasaadkii usuuliga ahaana aanu halkaa ka wadano haddaba waxaanu soo niri uu sheekhu inoo soo sheegay markii laga hadlayay man yadkhulu fi lkhitaabi bilmri wاnnahyi yaa lala hadlaya marka layna yiri waata la yiri albaalig alcaaqil qof kastoo qaangaar ah wax garadna ah khitaabka shaarica wuu u dhacaya waa layna soo yidhi haddaba albaaliq alcaaqil marka la yiri haddana waxaa jiri karta mawaanicu takliif qofkaas baaliqa ah caaqilkana ah waxyaaba ka reebaya ee ka hortaagan inuu takliif u xambaaro iyadoo salaadii laga rabo ayaa haddana waxaa dhici karta inay ku timaado xaalad salaadii inaan laga rabin uu gaaro amaba xaalad ka rafcinaysa xukunkii sharciga ahaa xaalad ka rafcinaysa dembigii uu ku dhacay haddaba mawaanicu takliifi iskallifitaankii la iskallifayey waxyaabihii reebayay in shaqo la iska doono la yidhaahdo fulaanun mukallafun bi hada alwaajib wixii hortaagnaa ee u diiday baan u baxinaa markaasuu sheekhu wuxuu yidhi litakliifi takliifkii waxaa u ahaaday mawaanicu kuwa reebayo minhaa waxaa ka mida aljahlu waxgarad la-aan wanisyaanu halmaan iyo moogsanaan iyo dhohnaan waalikraahu khasab iyo sandullayn liqowli nebiy ay ugu wacan tahay baa muujinaya sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay tajaawaza waa uu ka dhaafay can ummatii ummaddayda alkhata'a gafka iyo wanisyaana halmaanka iyo wama stukrihuu wixii lagu khasbay calayhi maagaba kaasaa daliil loogaga dhigay haddaba alkhaa waxaa ina horyaal aljahl kow annisyaan labo alkhaa mid walba iyadoo meesheeda aan ugu tegi doonno haddana jahliga qofka waa inuusan xog aanu garan alkhata'na qofka waa inuu dembi ama gaf uu ku dhaco si kama ah oo ula kacaanan ahayn markuu ugu dhaco khata lagu magacaabaa annisyaanna qalbigii inuu ka dhoohnaado macluumo ama shay inuu ogaado aligrahana waa qofka in wax lagu khasbow haddaba xadiidka kan in allaha tajaawaza can ummatii sanadkiisa maqaal baa ku jira laakiin sheekh naasir fi ljaamic asaxiix wuxuu ku tilmaamay kun iyo toddoba boqol soddon iyo kowdii inuu yahay xadiidka kan xadiid saxiixa wu uu tasxiixiyey dabcan shawaahid fara badan ayaa lagu tasxiixiyey laakiin sanadka xadiidka uu kusoo arooray maqaal baa ku jira laakiin bishawaahidihi tama tasxiixu alxadiid haddaba runtii waxaa ka wanaagsanaan lahayd halka markiiba xadiid laynoo soo kabay daliil lanagaga dhigi lahaa horta aayadaha qur-aanka in la aado marka kitaab allahi jala wacala laga waayo daliilka markaasaa naskii iyo la aadaya oo waxaanu haynaa aayaad ina leh rabbanaa laa tuaakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa rabbow haynoo qabanin hadaanu halmaanno amaba aanu gafno waa allah subxaana wa tacala yiri qad facalt haddaba qur-aanka waxaa kaloo soo arooray walaysa calaykum junaaxun fii ma akhطa'tum bih walakin ma tacamadat quluubukum wixii gaf idinkaga dhacay wax dembiyo idinka saaran halkaas ma jirto laakiin waxaa laidiin qabanayaa waa wixii quluubtiinu ay u qasado halkaa marka maxaa laga qaatay khaa ah iyo nisyaanka yani aayaddan waxaa kusoo aroore khaa iyo nisyaan gaf iyo halmaan baa kusoo aroore khaa ah, haddii la sheegana jahligu khaa u soo galay maxaa qofka jaahilka ah isagoo qasad uma sameeyo ayadan waxaa ka muuqata inay xambaarsan tahay alkhata oo laga hadlay iyo annisyaan maxaa nisyaanku wuxuu soo hosgelayaa baabkan buu soo hosgelayaa jahliguna khati buu soo hosgelayaa ikraaha isaga nas kale intaan xadiidka u raadin lahayn bal qur-aanka ilaahay sooma dhihin man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ila man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadraa facalayhim adbu min allah walahum cadaabun cadiim aayadan arag ilaahay subxaana wa tacaala istanihii buu keenay oo ah ilaa man ukrih istinaha lasoo hormariyey istinaha wuxuu dhacay intaanba jawaabta la gaarin ilan waxaa layidhi qofkii ilaahay ku gaalooba min bacdi iimaanihi iimaankiisa ka dambow qofkii gaalnimo la yimaada ilaa man ukriha ciddii la khasbay mooyaane qalbuhu muطma'inu biliimaani walakin man gadaal bay wixii jawaabtu ay ka dhacday haddaba halkaa sababta waxaa la rabaa in la yidhaahdo xaalat alikraah markuu khasab jiro qofka xol looma qabto xaalat alikraah marka uu jiro qofka xol looma qabanayo haddaba waa inaan baranno markii aladila waan u iman doonaa tartiib aladila fi baabi usuul alfiqa marka wax lasoo daliishanayo weligaa ku hormar waxaad ku hormartaa aayadda qur-aanka sheekh shanqiiti raxmatullaahi calayhi saaxibu adwaa ilbayaan isaga manhajiyey waatanuu le tafsiiru lqur'aani bilqur'aan ninka waxaa la sheegay markii uu majlis uu soo fariisto waxaan aayaad ahayn ma sheegi jirin xadiid isagoo ka orday lama arkay walidaalika qaar baa iyaga la murmay markii wax walbaba uu qur-aanku uga jawaabay ba wuxuu yidhi haddaad nin wuxuu ahaa daahiya fi hada اlamr marka qofka inuu isbaro alistidlaal bاlqur'an uma alistidlaal bاsunna kow qur-aanka adoo arkay meel kale ha aadin sunnada iyadoo kuu muuqatana qaala fulan iyo qaala fulan ha ku mashquulin qaala salaf ha ku mashquulin labadaa markaad ka dhammaatid kadib aad marka aathaartii ee salafka ahayd iyo saxaabada marka aad adilada qofka inuu saa isu baro haddaba hadda waxay noo muuqata aayadaas labadaas aayadood waxaanu kala dhex baxnay aayaad iyadoo xambaarsan alkhata wnisyaan iyo aayaad iyadoo xambaarsan alikrah xadiidka hadda bishawaahidihi waa tay laynoo kabe insha allah iyadoo faahfaahsan way noo imanaysa maalan waxaa ka mid a xadiidkii oo iyadoo faahfaahsan aan u bixi doonno axkaam baa nagaga xirnaan doonta maanta mucaawiya ibn alxakam isagoo salaada ku jira waa tanu hadlay waadna ogtihiin salaadu hee haddii la hadlo salaad way buraysaa laakiin ninkan soo jaahil ma ahayn xadiidka waxaan u iman doonaa baabuljahli markaanu marayno nebiga ma dhihin yaa mucaawiya salaada soo celi mucaawiyata bn xakam salaada soo celi lama dhihin say u dhacda dhacdada meesheedaan u dayn doonaa in yar kadib haddii ilah yihahdo daliilka kale wuxuu ina leeyahay qofkii halmaama isagoo sooman cuna oo caba soonkiisa ka dhamaystirto fa inamaa acamahu allah wasaqaa ilaahay baa quudiyey oo waraabiyey waad soomantahay biyihii baad qolqolisay isma ogid inaad sooman tahay mushkilad male waxaa kaloo hadaba labada nas waxaa meesha ka muuqata inay iyagun waadix yihiin waxaa kaloo ikraha laga fahmi karaa markuu nabiga uu leeyahy laa alaaqa fi ilaaq laa alaaqa fii iqlaaq alaaqu ma dhaco qofka hadduu gaaray iqlaaq iqlaaq dabcan waa marxalad sida ibn taymiya iyo ibnulqayim ay ku fasirayaan qofka hadduu gaaro marxalad maskaxdiisu isxirto oo caqligiisu isxiro waxba aanu ogeyn wuxuu sheegayay maba yaqaan caradiibaa intay ka badatay si xun intuu u xanaaqay ba wuxuusan kala garan karin waxa uu leeyahay iyo waxa uu sheegayo amaba yacni qofkii waswaso ayaa ka badatay aad bu waswaas oo qof waswaas badan amaba laa samax allah qofkii xaalad baa ku timid qofka markuu gaaro xaalad ah ilaaq markuu gaaro alaaqiisa lama qabanayo hadaba ilaaqa waa maxay qofka inuu maankiisa u tago carada qaarkeed dadka qaarkeed markay xanaaqaan dadku isku mid maaha qof baa laga markuu xanaaqo wax alla wuxuu samaynaya ma oga kadib markii dibdima laga warayso la yihahda islaantii baad furtay dalqad baad wuxuu ku may ma samayn yaa sheegay in hadal laga duubo oo markhaati la keena ma ogaan karo qofna wuu kuu imaanaya wuxuu ku waa muranay waxay tiri sidaa ana waxaan sidaa waan dhaqaaqay way qabatay guluus bay markaa iga soo jiiday guluuskii baa go-ay ana dharbaaxyaan kadib albaabka marka la tegay markuu detail isku siiyo wax alla wx meesha dhacay markaas kule wxa aan samaynayay anugu ma ogin waa xanaaqsanaa qofka dalaaqiisi ma dhacay waa dhacay qof faraxsan oo qosle wax furay weligaa ma aragti macquul ma qofku waa xanaaqo dhiiggiisu uu kaco marka maadaama maankaaga uu joogo caqligaaga xaadir u yahay dalqadaada waa dhacday laakiin haddii qofka uu gaaro ina way oo controolkii uu lumiyo maba ogaba waxaan xustaa macalin chinisa oo na siinaya course effective teaching baa maalin maalmaha ka mida wuxuu sharxay eh, ma aragtay anger management sidii qofka uu caradiisa u maareyn lahaa waxbuu noo sharxay kadib buu gacanta saa yidhi marka gacantiisa wuxuu yidhi gacanta hilibba ma laha meeshan wuxuu yidhi maalin baan wuxuu yidhi islaantii oon isku xanaaqno buu yidhi marka wuxuu yidhi inta la murmayey baan baalka ovenk dabka eh, raashinka lagu kariyo baan gacanta dul saartay buu yidhi marka ma ogi buu yidhi hilibka intaa wuxuu yidhi dhalaalaya iyo nin wax ma ogi buu yidhi nin waa murmaya iyadaa marka dambe gacanteeda intay qabatay meesha iga soo jiida mar dambaan ogaaday buu yidhi xanuunkii aan dareemo kaasoo kale hadduu furi lahaa maxaan dhihi lahaa